أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada islaamka ah oo kusoo dhawaada silsiladan taariikheed oo aynu kaga warami doono taariikhdii al-andalus oo ah beled ka mid a ah beledada islaamka dabcan ehm, in aan xilligan aan ka warabno ehm, waxaa doortay ardaydii ayaa dooratay oo doorasho doorashooyin fara badan oo ay galeen awgeed ayaa waxay dhaheen waxaan u baahanahay in dib naloo xasuusiyo ehm, taariikhdii al-andalus taariikhda andalus way ballaadhan tahay dowlad islaam ayay ahayd oo muddo gaadhaysa sideed boqol oo sannadood jirtay marxalado kala duwan soo martay xilli ay guulo waaweyn ay gaadhay ay soo martay xilli ay dacfi iyo tamaryari ay ku jirtay ay soo martay waxyaalo badanna laga baran karo run ahaantii asbaabta guusha keenta lagu laga baran karo waxaa kaloo laga baran karaa asbaabta keenta tamaryarida iyo dacfiga iyo hoog iyo balanbalka intaba keenta waa laga baranayaa marka insha allahu tacaala markaa silsiladeena baynu kusoo qaadan doonaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay dowladdii al andalus sidii loo furtay iyo waxa weeyaan islaamku siduu u faafay iyo ilaa iyo yurubta galbeed markuu islaamku uu gaadhay waxaan kaloo ka warrami doonaa markii xadaaradda iyo ilbaxnimada al andalus ay meesha ugu wanaagsan ay maraysay ayaynu ka warrami doonaa haddii ilaahay nafta inoo daayo waxaan kaloo ka warrami doonaa markii dowladdaasi ay daciiftay ama ay tamar yaraatay iyo waxaa loo yaqaano maxaakimi taftiish iyo markaa dadkii muslimiinta ahaa ee laga soo eriyay beledkoodii ay u dhasheen eh, ama ay deganaayeen muddo siddeed boqol oo sannadood ah oo abilaaka ab ay ku abtirsan jireen subxaan allah waxyaalo fara badan baan insha allahu tacaala ka warrami doona walaalayaal dowladda andalus marka hore xaggay ku taallaa juquraafi ahaan andalus waxa weeyaan waa labadan dal ee la ydhahda spain iyo burtuqaal burtuqiiska eh, iyo dowladda spain oo la isku daray ayaa waxaa la isku dhahaa dowla alandalus dowlat alandalus baa la dhahaa masaaxada iyo badka ay ku fadhido dowladda alandalus oo spain iyo burtuqal ah waa lix boqol oo kun oo kilomitr oo iskuweera ama laba jibaaran waa lix kun oo markaa waxa weeyaan lix boqol oo kun oo laba jibaaran ayaa badkeedu uu dhan yahay ama masaa masaaxada badkeedu uu yahay meeshaasi waxaa loo yaqaanaa waa jasiirad lamood waa jasiirad lamoodo waxa weeyaan afarta dhinac saddex meelood oo ka mida ah jasiiraddaas biyaa ka xiga marka biyo ayaa ka xiga sa aawadeed waxaa lagu magacaabaa shibhi jasiirat al iberiya jasiirad lamooda iberia ayaa lagu magacaaba marka andalus waxa weeyaan iyo waddanka maqrib ama morocco oo qaaradda africa ku yaalla waddan muslim ah waxaa u dhexeeya gacan badeed gacan gacan yaroo bad ah khaliij yar baa u dhexeeya oo loo yaqaano maxay madiqu jabal daariq loo yaqaano gacankii jabal daariq loo yaqaano ama gibraltar loo yaqaano marka oo gacankaas yacni bad waxa weeye dherarkiisu wuxuu dhan yahay celcelis ahaan saddex iyo toban kilomitr ayuu dhan yahay marka inta ay baddaa yari ay u dhexayso qaaradda africa iyo dowladda alandalus marka andalus yurub waxay kaga dhacdaa koonfur galbeed bay kaga dhacdaa yurub waxay kaga dhacdaa koonfur galbeed waxayna qaaradda yurub kaga xidhan tahay dhanka waqooyi oo waddanka faransiiska ayay markaa waxa weeyaan ay xuduud la leedahay waana waddanka ay xuduudda la leedahay khaasatan dhan meelaha maaragtay buuraleyda meel aada u buuro badan weeyeen meeshaasi buraha loo yaqaano jibaal barane jibaal barane ah, burahaasi markaa yurub ay kaga xidhan tahay eh, wixii kale soo hadhay waa bad wixii kale soo hadhay waa biyo oo waynagii nidhi waaba meeshu waa jasiirad lamoodoo saddex meelood waxaa ka xiga biyo ayaa ka xiga dhanka bari waxaa ka xiga badda dhexe ama badda loo yaqaano mediterranean seaga badda mediterranean sea ayaa markaa wax weeyaan bari ka xigta iyo koonfur bari labadaba ka xigta sidoo kale badweynta atlantigada ayaa waxay ka xigtaa galbeed iyo waqooyi iyo koonfur galbeed intaba way ka xigtaa marka saa awadeed waxaynu ka waramaynaa waa waddan murabaca ama iskuweer weer weeyaan waddanka markaa afargeesoodka ah saddex meelood biyaa ka xiga waa kow meel keliya ayay qaaradda yurub kaga xidhiidhsan tahay meeshaasina waa buuraha loo yaqaano jibalil barene oo waddanka faransiiska ah weeyaan marka saa awadeed juqraafiyadda waddanka andalus sidaas ayay markaa ay markaa ay u taallaan maxaa loogu bixiyey magacan alandalus andalus waxaa loogu bixiyey walaalayaal waxaa jirtay qabaa-ilo iyo qabiilooyin deganaan jiray waddankaas oo kasoo qaxay wadamada scandinavianka loo yaqaano scandinavianku waa waddankan sweden iyo denmark iyo finland iyo norway wadamadaas scandinavian la dhahaa qabaa-ilo hamajiyiin ah yacni budhcada oo subxaan allah asalkoodii ka yimi qaaradda asiya ayaa waxay soo leefeen oo soo cuneen yacni wadamada scandinavianka kadibna waxay isugu soo biyashubtoono ay yimaadeen meesha loo yaqaano andalus qabaailka magacyadooda waxaa magacooda waxaa la dhihi jiray fandal qaba'il ilfandal ayaa la dhihi jiray markaa markaa saasay ku yimaadeen wadanka andalus ay ku yimaadeen waddankii markii ay degeen qabailka fandal loo yaqaano waddankii waxaa loo bixiyey vandalism vandalism oo magacoodiiba loogu magac daray muddo markii markaa ay kasoo wareegtayna waxaa magacii uu isu beddelay maxay andalusia andalusia markaa isu bedelay markaa meesha magaca andalusia uu ka yimid waa qabaa'ilka hamajiyiinta ee burcadka ahaa ee deganaan jiray oo ahaa dabcan dad cawaana bay ahaayeen intooda badani halkaa deganaa ayaa loogu magac daray muddo kadib waxaa iyaguna soo qaxay oo waddanka soo degay qabaa'ilo la dhaho quudiyiin ama cots la dhaho cots la dhihi jiray oo ka yimi iyaguna ama kasoo qaxay waddanka jarmalka kasoo qaxay marka dabcan halka xadaarad iyo ilbaxnima ayay ka sameeyeen dowladdii weyneed ee romaanka ayay marka xidhiidh weyn ay la samaysteen kuwaasaa markaa meesha madax iyo wax ka muddo ka noqday muslimiintu markay ay qabsanayeenna qabaa'ilkan quudiyiinta ama gots loo yaqaano ayaa markaa wax weeyaan qabsaday ayaa markaa waxa weeyaan haystay markaa meesha haystay markay muslimiintu ay qabsanayeen marka dabcan qaaradda yurub islaamkii markuu u xoogeysnaa oo islaamku uu awood u lahaa qaaradda yurub waxay ku jirtay yani madow iyo mugdi bay ku jirtay ayaguna waxay isugu magacaabaan dark age yacni waa casrigii aanu ku jirnay mugdiga iyo madowga ayay dhahaan waana runtooda waayo waxay ku jireen mugdi iyo waxay ku jireen madow bay ku jireen islaamku markii uu yimi wuxuu ahaa ilbaxnimada keliya ee dunida ka talinaysa ayuu ahaa dowladdii islaamku ay ahayd muddo aada iyo aada u dheer marka dabcan dowladaha yurubta waxaa haysatay dhibaatooyin fara badan takhalluf iyo dibudhac xadaarad may lahayn manay haysanin ilbaxnimo ee dibudhac ayaa meesha markaa waxa weye yaalay dulmi badan ayaa meesha ka jiray qaaradda yurub oo ninka madaxweynaha ama boqorka ah ayaa waxa weeyaan digtay tarbuuha keligii taliya waxa uu isu garanaya ama isu yaqaanay inuu yahay khaliifatullahi fii ardihi ninkii ilaahay uu usoo magacaabay inuu dhulkan ama deegaankan uu xukumo subxaan allah dhanka kalena waxaa jiray kuwo markaa waxa weeyaan wadaada sheeganaya oo iyaguna dhihi jiray afhayeenka rasmiga ah ee u hadlaya ilaahay baanu nahay nacuudu billah oo wadaadadoodii ahaa nasraanada markaa marka dib u dhac fara badan baa ku yimi sayniska way ka hor yimaadeen waxay ka hor iman jireen marka wax weeyaan horumarka waxyaalaha horumarka oo dhan bay ka hor iman jireen subxaan allah xataa may aqoonin sida laysu nadiifiyo ama sida loo qubaysto may aqoonin subxaan allah muslimiintu dabcan markii ay andalus ay qabsadeen ayaa waxay barteen sida laysu nadiifiyo qofku wuxuu qubaysan jiray ama uu meydhan jiray yani sanadkiiba hal mar ama laba jeer buu meydhan jiray subxaan allah gabadha marka la aroosanayo xilligaasa ugu horreysay inay qubaysato ama markaa mabay usan qubaysan jirin oo qubayskood iyo biyahooda uu yaraa nadaafada markaa waxay ka barteen islaamka iyo muslimiinta ayaa laga bartay iyo is-udgoonaysiinta iyo isbarfuuminta iyo iscadarinta intaba ay ka barteen waxay ahaayeen qoom aan luuqadba lahayn xilligaas luuqadba may lahayn oo waxay ahayn sida dadka cawaanka oo kale oo ishaaraad iyo symbol iyo calaamado iyo gacanta maaragtay isugu tilmaamo wax isugu tilmaamay bay ahaayeen sida qolyihii markaa ilaahay uu qur-aankii unaga waramay ee dulqarnayn eh, raximahullah uu u tegey ha eh, qoomkii markaa qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qawla qoomaan markaa waxbaba fahmaynin ayaa uu u tegay markaa oo ahaa qoomkii marka yuuji majuuj lahaa marka wax weeyaan eh, naga celi hmm dhanka kale caadadoodii iyo dhaqankoodii ay dowladaha yurubta ama andalus baynu inagu ka waramaynaa ay lahaayeen xilligaas waxa weeyaan caqiidadii hinduuska diinta hinduuska iyo diintii majuusiyiinta ee dalka caabuda jirta caqiidadoodii bay rumaysnaayeenoo ninku markuu dhinto xaaskiisa waa lala gubi jiray oo ninka way gubi jireen dabcan qofka dhinto way gubi jireen xaaskiisa oo nool gabadhii oo nool meeshan taagan ayaa la leeyahay adeer cidi ceelna kuuma qodna cidina kuma maqne ninkaagii wuu dhintaye waa lagula gubayaa marka waa lala gubi jiray nacuudu billah waana dhaqanka diinta hinduuska iyo majuusiyiinta ayay ahayd marka andalus dabcan siday ku timi in la furto waddanka andalus intaana imanin in la furto waddanka andalus waxaa ka horreysay oo ay muslimiintu ay furteen waqooyiga africa waqooyiga africa ayay furteen waqooyiga africa waa wadamo fara badan waa libia iyo algeria ama jazair wadanka loo yaqaano iyo maqrib ama morocco iyo tunisia wadamadaasa laysku dhahaa shimaal shimaal afriqiya yacni waqooyiga africa wadamadaas weeyaan dabcan markii uu islaamku uu galay waqooyiga africa ay islaamku uu ku faafay xiliyadii markaas sideetanaadkii hijriyada sanadku markuu sideetanaad uu ahaa ayaa markaa islaamku uu halkaa uu ku nagaaday oo dadkii deganaa iyo qabaa'iladii berberiyiinta ama amaaziiq loo yaqaano ay si fiican ay u qaateen diinta markaas markii la furtay oo si wanaagsan gacanta loogu dhigay waqooyiga africa ayay kadibna muslimiintu ku fakereen inay waqooyiga africa ka tallaabaan oo bad yarta ama gacankan loo yaqaano madiqi jabali tariq intay ka tallaabaan in ay aadaan waddanka andalus ay aadaan marka waqooyiga africa qaabkii loo furtay waay xidhiidh dheer baa ka dhexeeya waqooyiga africa iyo andalus xidhiidh baa ka dhexeeya mar walbana waad arki doontaan taariikhda markaynu ka warramayno andalus waxaynu arkaynaa xidhiidh aada u weyn oo ka dhexaynaya waqooyiga africa waxa ka dhacaya iyo dhacdooyinka ka jira iyo dhacdooyinka ka dhacaya wadanka andalus marka waxaa markii ugu horreysa la furtay waqooyiga africa sanadkii labiyo labaatanaad ee hijiriyada cahdigii uu xukumayey khaliifatu rasuulillaah amiir lmuminiin cumar ibn alkhadaab radia allahu canh wuxuu furtay wadanka masr wadanka masr oo dabcan qaaradda africa ku yaala ayuu furtay waxaana hogaaminayay ciidamadii furinayay saxaabigii rasuulka ilaahay ee camru ibn alcaas radia allahu canhu ayaa markaa furtay camru bn alcaas baa ka telinaya markaa wadanka masr barasaab ayuu ka ahaa dowladdii cumar ibn khadaab radi allahu canhu dowladdii markaa barasaabka uu ka ahaa camru ibn alcaas wuxuu magacaabay wiil la dhaho magaciisa cuqba ibnu naafic cuqba ibnu naafic raximahullah wa radiya canhu wuxuu ahaa nin isaguna taariikhda waqooyiga africa taarikh dheer ku leh isagana waxbaynu ka tilmaamayna wuxuu ahaa cuqba ibnu naafic wuxuu dhashay horta xilligii nebigeena ayuu dhashay ayuu dhashay nebigana muu arkin baa la dhahaa oo saxaabi ma laakiin waa taabiciinta ayuu ka mid yahay wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii la socotay camru bn alcaas radi allahu canhu markuu furanayay wadanka masr ayuu la socday eh, askartana kamid mid buu ahaa camru bn alcaas laftigiisuna abtibuu u yahay cuqba ibn naafic abtibu wiilka markaa u yahay kolka camru bn alcaas ayaa wuxuu u magacaabay inuu ciidamada uu kamid noqdo khaasatan ciidamada furanaya waqooyiga markaa africa furanaya dabcan markii la dilay cumar ibnu khadaab waxaa uga dambeeyey cuhmaan ibn cafaan danuurayn radia allahu canhu ilahay raalliha ka ahaadee cuhmaan ayaa qabsaday taladii dowladda islaamka kadibna camru bn alcaas oo ka telinayay waddanka masar wuu casilay jagadiina wuu ka qaaday wuxuuna beddelkiisii magacaabay ninka la dhaho cabdillaahi ibni sacad ibn abi sarx oo isaguna saxaabi ahaa markaa radi allahu canhu cabdillahi ibni sacad ibn abi sarxi markii uu meeshii uu qabsaday wuxuu uu magacaabay cuqba ibnu naafic oo isaguna markaa waday futuuxaadkii iyo furashooyinkii uu ku furanayey waqooyiga africa khaasatanna waddanka libya iminka loo yaqaano ama trablus caasimadooda markaa waqooyiga africa waxaa ka talinayay romaniyiin romaankuna laba qolo bay kala ahaayeenoo xilligaas roman bariyeed iyo romanka galbeed bay kala ahaayeen romanka bariyeed ayaa haystay oo byzantiniyiin loo yaqaano ayagaa haystay marka ama ka talinayay waqooyiga africa iyo sidoo kale wadanka masar iyo dhulka sham oo islaamku iyo muslimiintu ay ka qabsadeen marka dowladda roomaanka oo gacansaar la leh dadka dega waqooyiga africa oo loo yaqaano qabaa'ilkooda waxaa la dhahdaa amaaziiq qabaail amaziiq qabaa-ilada amaaziiq amaaziiq waa maxay yacni dadkaasi luuqadii ay ku hadli jireen oo loo yaqaano luqat al ayaa magacan amaaziiqu uu ka yimi magaca amaaziiquna waxa weeyaan marka loo fiiriyo luuqadooda macnaheedu waxa weeyaan waa ninka xorta ah ee sharafta leh marka qabiilka magaciisu iyagu say isu bixiyeen waxay ahaayeen qabaailada xorta ah ee sharafta le bay isu bixiyeen waxaa kaloo loo yaqaanaa magaca albarbar ama barbariyiin ayaa loo yaqaanaa barbarna waxa u bixiyey griigii iyo romaankii baa u bixiyey griig iyo romaankuna magacan barbar waxay ugu bixin jireen Eh, ciddii ay garan waayaan oo aya waxay dhihi jireen waa barbariyin ama waxa weeyaan waa dad shisheeye waa dad maaragtay shisheeye ama waa dad ajaniba ama waa dad hamajiyiin oo burcada weeyaan dadkay maamuli kari waayaan ama shisheeyaha ah ayaga agtooda griega iyo romaanka ayaga agtooda shisheeye ku ah ayaa waxay griega iyo romaanka u bixin jireen barbariyiin sa aawadeed dadkii deganaa waqooyiga africa waxaa loo bixiyay barbariyiin sidoo kale magacan barbar haddaad maqashid taariikhda ku maqashid barbariyiinta geeska africa waa dadka soomaalida ayaa loo yaqaanaa barbar dadka soomaalida magacan soomaaligu waa magac yani dhawaan la bixiyey soomaal ama soomaali la bixiyey waa magaca aada u dhoweeyaan magacii waagii hore loo yaqaanay waddanka soomaaliya iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo dhan iyo dadka soomaalida waxay ahaayeen barbar baa loogu yeeri jiray waxaana u bixiyey greegas iyo romankaasa u bixiyey oo waxa loogu bixiyey maadaama ay shisheeye yihiin greega iyo romaanka ay shisheeye ku yihiin waxaa loo bixiyay barbar ayaa loo bixiyay waana meesha magaca magaalada berbera meeshuu kasoo jeedo waa halkaas oo waa barbariyiintii deganaa magaalada berbera weeyaan oo waa dad shisheeye ayay ka yihiin maxay yurubiyaanka ama greega iyo romaanka khaasatan dadkay xukumi kari waayaan oo ay dhahaan waa burcado oo iska celinayaan kuwaasay barbariyiin u bixin jireen waayahay qabaa'ilka markaa koonfur waqooyiga africa dega barbaryiin baa la dhihi jiray dowladda romaankana xilfi wadaag la ahaayeenoo markaa waxa xidhiidh baa ka dhexeeyey dabadeed waxaa dhacday muslimiinta iyo qabaa'iladii barbariyiinta waqooyiga afrika deganaa dagaalla dhex maray dagaaladaas muslimiinta waxaa hogaaminayay yacni saabkii waddanka masar joogay oo cabdilaahi ibnu sacad ibn abi sarxi ahaa dagaal baa markaa dhacay dagaalka dagaalkaa xilligaa dhacay Eh, macrakooyin khatara baa dhacay macrakooyinkaas waxaa ugu caansan macrakadii la dhihi jiray macrakatu dati sawari dagaalkii dati sawari la dhihi jiray oo saxaabo badan baa ka qayb galay oo cabaadilada saxaabo badan oo cabaadila cabdillahi bni cabaas cabdullahi zubayr rag badan baa ka qayb galo saxaabada rasuulka ridwan allahi calayhim ka mid ahaa dagaalkaas markaa wuxuu dhex maray badha saabkii muslimiinta u fadhiyay dalka masar oo ahaa cabdillahi bni sacd bn abi sarxi radi allahu canhu iyo boqorkii romaanka romaankii byzantiniinta oo la dhihi jiray gregorius waxaa la dhihi jiray magaciisa gregorius gregorius iyo muslimiintu markii ay isla dagaalamayeen dabcan libiya iyo waqooyiga africa oo dhanba uu ka talinayay kaas dagaalkii markii laysugu yimi ayaa gregorius baa hadlo wuxuu yihi waxa weeyaan cidda disho maanta cabdillaahi ibnu sacad ibn abi sarx radia allahu canhu ninka dila waxaan siinayaa lacag kun dirhama yani dinaar lacagtii dahabka ahay baan siinayaa inantayda aan dhalina waan u guurinaya cabdillaahi ibnu sacad ibnu abi sarxi baa maqlay deetana intuu qosliba wuxuu yidhi maanta qofka muslimkee dila grigorius boqorka romaanka ninka soo dila waxaan u guurinayaa gregorius inantiisaan u guurinaya <laughs> subxaan allah dabcan dagaalka waxaa ka qayb galay oo waa dowladdii cuhmaan weeyaan dowladdii khilaafadii cuhmaan weeyaan cuhmaan ibnu cafaan danuureyn radi allahu canhu wuxuu soo diray madad buu soo diray magaalada madiina uu ka soo diray waxaa hogaaminaya madedkaas cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma geesigii muslimiinta dabcan cabdullahi ibnu zubayr goobtii dagaalka markuu yimi farsamuu sameeyey iyo xeelad grigorius oo boqorkii meesha joogay ayuu dilay waxaa dilay cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam radia allahu canhuma subxaan allah dabcan guushii waxaa qaatay oo guushii ay raacday dadkii muslimiinta ahaa ayaa markaa guushii qabsaday kadibna waxa eh, halkaa markaa waxa weeyaan eh, eh, ka bilaabantay furashooyinkii waaweynaa ee lagu furanayay galbeedka africa waqooyiga africa baan ujeedaa libya aljazair ama algeria loo yaqaano maghrib ama morocco loo yaqaano iyo waddanka tunisia waayahay waxaa furtay baanu waxaa markaa loo magacaabay waqooyiga africa ninka loo yaqaano cuqba ibnu naafic raximahullah cuqba ibnu naafic markuu furanayay magaalooyinkan dad dabcan waxaa deganaa qabailka berberiyiinta deganaa markuu furanayay si degdega buu furtay si degdega ayuu u furtay oo magaalo markuu uu furto kumuu hakanina uu ka dhaqaaqay haddana magaalo kaleu furanayay ilamaa iyo intuu halkaa kasoo bilaabay waqooyiga africa uu ku geeyey maqrib ama morocco oo uu istaagay badda badweynta atlanticada uu ka istaagay intuu faraskiisii kaxaystay buu badweynta atlantica istaagay wuxuu dhahay ereygiisii caanka ahaa wuxuu dhahay raximahullah wuxuu yihi ilaahyow haddaan ogahay in baddan shishadeeda ama dhabarkeeda ay dad kala degan yihiin waan gaari lahaa oo dooniyo intaan kaxaysto ayaan u tegi lahaa si aan diinta islaamka markaa aan ugu faafiyo raximahullah muu ogeyn dabcan in badda dhabarkeeda ay dad kala degan yihiin dowladda dhan ee al andalus iyo yurub oo dhan ee halkaasay ka xigto muu ogeyn raximahullah kadibna cuqba ibnu naafic raximahullah markuu dib usoo laabtay waxaa dhacday qabaa'ilkii barbariyiinta ama amaaziiq loo yaqaanay ayaa is urursaday dabadeedna way dileen markaa ninkii oo qaladaadkii markaa uu galay waxaa kamid mid ahaa raximahullah dhabarkiisa ciidamo ilaalinaya ama ilaalo ah muu lahayn oo si deg dega ah buu ku furanayay gebigeedaba qaaraddaas africa waqooyigeedoo dhan laba bilood buu ku dhaafay oo uu ku gaadhay badweynta atlanticada uu ku gaadhay subxaan allah dabcan waa geeriyooday sanadkii saddexiy lixdanaad ee hijiriyada marka dabcan dowladda andalus iyo sidoo kale waqooyiga africa inteeda badan waxaa la furtay xilligii ay talinaysay dowladdii umawiyiinta marka markaa waxoogaa macluumaad yar baan rabaa inaan idinka siiyo dowladda umawiyiinta dowladda umawiyiinta waxaa aasaasay saxaabigii rasuulka ilaahay ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhuma mucaawiya wuxuu aasaasay sanadkii koob iyo afartanaad ee hijiriyada Eh, waxaa marka waa caamil jamaaca sanadka loo yaqaano eh, waa sanadkii ay heshiiyeen dadka muslimiintu fitnadii dhex martay awgeed ayaa marka heshiis baa dhex maray xasan ibnu caliy bn abi aalibin radi allahu canhuma sibtu rasuulilah iyo mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma heshiis bay gaadheen marka waxaa khaliif noqday mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma marka mucaawiya ayaa ahaa dowladda umiyiinta dowladda umowiyiinta shaqsigii ugu horreeyey ee madaxda ka noqday muddo labaatan sanadooda ayuu ka talinayay dowladda umawiyiinta markii uu mucaawiya uu geeriyooday radia allahu canhu waxaa uga dambeeyey wiilkiisii oo la dhaho yaziid ibnu mucaawiya yaziid laba sannadood oo keliya ayuu uu xilka wahayay laakiin yaziid dabcan xilligiisii labadii sannadood oo keliya uu xilka wahayay dhibaatooyin fara badan baa dhacday oo waa dili baa loo geystay xusein ibnu cali ibn abi aalib radia allahu canhuma xusein baa markaa la dilay waxa kaloo dhacday yani dagaalkii macrakat ilxarra dagaalka la ydhahdo magaalada madiina lagu soo eh, markaa waxa wey dowladda umiyuunta ay weerar kusoo qaadeen eh, dadkii magaalada madiina deganaa saxaabo badan ee halkaa ku dhacday marka labadii sannadood ee yaziid ninka la dhahaa uu xukumaya dabcan dhibaatooyin waaweyn baa ka jira caalamka islaamka eh, yaziid markii uu dhintay laba sano kadib waxaa xilka la rabay inuu la wareego wiil uu yaziid uu dhalay boqortooyay noqotay dabcan wiil uu dhalay yaziid oo la dhaho mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya ibnu abi sufyaan marka wiilkaasaa loo dhiibay wiilkiasi waxay culimmada taarikhdu waxay tilmaamaan inuu ahaa wiil wanaagsan oo ahluddiina ayuu ahaa marka wuxuu dhahay anigu ma rabo inaan madax noqdo wuu diiday markaa madaxtinimadii nin wanaagsan ayuu ahaa bay culimmadu tilmaamaan wiilkaasi markii uu diiday inuu madaxtinimada uu noqdo waxa ay umawiyiintii qabailkii umawiyiinta oo reer qureyshyad ahaa waxay doorteen ninka la ydhahdo xakam ibnu marwan xakam ibnu marwan ayay doorteen dabcan markuu mucaawiya ibnu yaziid wiilkaasi markuu diiday inuu madaxtinimo madaxu noqdo waxa dhulka xijaaz oo xijaaz waa makiya magaalada madiina waxaa xijaaz joogay magaalada maka waxaa joogay cabdullaahi ibnu zubayr radi allahu canhuma marka cabdullahi ibnu zubayr baa wuxuu dhahay ilaahay raalliha ka ade wuxuu yihi anaa khaliifa anaa khaliifa deetana caalamka islaamka o dhan baycaa lala galay oo isagaa khaliif noqday saas wuxuu ku noqday khaliifatu lmuminiin dadkii muminiinta ayuu madax u noqday yeman iyo maaragtay waqooyiga africa oo dhan meelo fara badan xujaaz iyo sidoo kale meelo badan oo kamid a ah dhulka sham oo dhulka sham oo taageersana dowladda umowiyiinta haddana meelo fara badan oo kamid a ah waxay baycada la galeen cabdullahi bnu zubayr radi allahu canhuma cabdullahi bnu zubayr toban sanadood buu dowladdiisu ay xukumaysay kadibna waxaa xilkii umowiyiinta dabcan dowladdiisu cabdillahi bnu zubayrna way jirtay dowladda umawiyintuna dhulka shaam ayay ka jirtay xakam ibnu marwan markii uu dhintay waxa uga dambeeyey wiilkiisii oo la dhaho cabdilmelik ibnu marwan ninkaas waa ninka ugu caansan dowladda umawiyiinta waa ninka ugu caansan dowladda umawiyiinta oo dhan dabcan dhulkii shaam ayuu gacanta ku dhigay ciraaqna gacantuu ku dhigay cabdullaahi ibnu zubayr oo jooga magaalada makana dagaal ayay ku qaaday markaa waxaa barasaabkiisii la dhihi jiray xajaaj ibn yuusuf ninkii la dhihi jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo barasaab u ahaa dawladda umowiyiinta oo uu magacaabay cabdilmalik ibnu marwan ayaa wuxuu dil u geystay oo uu dilay saxaabigii rasuulka ilaahay ee cabdillaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma markii cabdillahi ibnu zubayr dabcan la dilay dowladdiisii sidaasay ku gabagabaysantay waxaa meeshii la wareegay caalamka islaamka waxaa si eh, toosa markaa u xukumay cabdilmalik ibnu marwan oo awood badan yeeshay dabcan xajaaj ayuu adeegsanayay xajaajna nin daalima ayuu ahaa oo dulmi badan hase ahaatee dulmigaa badan iyo dilka faraa badan uu geysanayo waxaa haddana la socotay khayr badan oo xajaaj wuxuu furtay wadamo badan oo islaama ayuu furtay Eh, baro saabkii ugu markaa waxqabadka badanaana wuu ahaa daalimna wax dili jirina wuu ahaa subxaan allah marka labadaba uu isku darsaday marka waddanka hindiya iyoiyo iran eh, iyo wadamada eh, uzbekistan bakistan wadamadaas oo dhan yani xajaaj ibnu yuusuf raggii uu magacaabay ayaa markaa waxawey soo furtay marka waayahay cabdilmalik ibn marwan ayaa markaa muddu talinayay cabdilmalik ibnu marwan markii uu dhintay waxa uga dambeeyey wiilkiisii oo isaguna caana waa weliid ibni cabdilmelik wiilka la dhaho weliid markii uu dhintayna walaalkiibaa uga dambeeyey oo la dhaho sulaymaan ibnu cabdilmelik muddo yar buu sulaymaankaasi uu hayay kadibna waxaa xilkii la wareegay waa sanadkii sideed iyo sagaashanaad ee hijriyada cumar ibnu cabdilcasiis raximahu llah wa radiya canhu cumar ibnu cabdilcasiis oo nin cadaala eh, lagu yaqaano cadaaladda oo ku caan baxay bal ee culimmada islaamka qaar badani ay ku tilmaamaan ay dhahaan waxa weeyaan khamis khulafaa raashidiin afarta khulafaa raashidiin waa ninka shaneeya cadaaladiisii markii la eegay ha ayaa markaa xilkii la wareegay oo sulaymaankaas madaxda ahaa ilmaade ruma bay ahaayeenoo isaguna waxa weyan waa cumar ibnu cabdilcasiis ibn marwan sulaymaanna wuxuu ahaa ninkii madaxda ahaana sulaymaan ibnu cabdilmalik ibn marwan waayahay meesha waxaa dhacday markaa walaalyaal cumar ibn cabdilcasiis laba sano oo keliya ayuu xilka wahayay sanadkii boqol iyo koowaad boqol iyo hal taarikhda hijiriyadu markay maraysu dhintay raximahu llah waradiya canhu waxa uga dambeeyey yaziid ibn cabdilmalik yaziidna waxa uga sii dambeeyey hisham ibn cabdilmalik hishamna waxa uga dambeeyey waliid ibnu yaziid ibn cabdilmalik yaziid eh, waliidkana waxa uga dambeeyey wiil kale oo la dhaho yaziid ibnu alwaliid ibraahim ibn waliid baa uga dambeeyey marka dowladda umowiyiinta waxaa ku badan magaca ah yaziid iyo mucaawiya iyo weliid intaasoo jeer bay soo noqnoqdaan calaa kulli xaal ninkii ugu dambeeyey ee dowladda umowiyiinta u talin jiray wuxuu ahaa ninka la dhaho marwan ibnu maxamed ibnu cabdilmalik marwaankaa waxaa loo yaqaanaa marwaan alxamaar dameer bay u bixiyeen dameerkana nacasnimo looguma bixin ee waxaa loogu bixiyey waxa weeyaan wuxuu u adkaysi sida dameerku u adkaysto dameerku uu aada buu adkaysi badan yahay oo alaabooyin badan badan badan baa dusha laga saara ninkaasina waxa weeyaan nin aada u adkaysi badan ayuu ahaa leanna ninkii ugu dambeeyey dawladda umawiyiinta ayuu ahaa nin adkaysi badan oo samir badan ayuu ahaa marka waxay dhihi jireen sida dameerka ayuu u samraa ninkaas waa nin adkaysi badan bay dhihi jireen marka marwan ibnu maxamedna waa la dilay oo dowladdii cabaasiyiintaaba bilaabantay sanadkii boqol iyo laba soddonkii hijiriyada waa la dilay markaas subxaan allah calaa kulli xaal dowladda umawiyiintu iyadoo kooban madaxdoodii u talinaysay sidaas ayay ahayd xilligii dawladda umawiyiinta walaalayaal dowladda umawiyinta dulmi badan baa lagu sameeya way dulmiyaan taarikh way dulmiyaan waxay dhahaan yacni wax badan ma ay qabanin waana been iyo kadib weeyaan dowladda umawiyiintu waxay ahayd dowlad ka mida ah dowladaha islaamka soo maray bal ee dowladaha islaamka oo dhan dowladdii markaa waxa weeyaan ugu fiicnay oo islaamka way ku dhaqmi jireen wax fi aad u badan bay kaga dhaqmi jireen sidoo kalena caalamka dunida oo dhan bay xukumeen saddexda qaaradood ee dunida xilliga macruufka ee la yaqaanay way xukumayeen qaaradda africa iyo qaaradda yurub iyo qaaradda marka asia intaba way xukumayeen islaamka waxay gaadhsiiyeen dunida oo dhan bay gaadhsiiyeen meelo aanu weligii islaamku gaarin haday tahay hindiya hadday tahay iran haddii ay tahay markaa eh, wadamo fara badan nacam raximahum llah ilaahay markaa naxariistii janna allaha ka waraabiyo rag badan oo dadaalayay ayaa kamid ahaa markaa dowladdaas kamid ahaa markaa dulmi badan bay dadku ku sameeyeen laakiin dulmigaa xaquma leh ee waxa weeyaan waxay kamid ahayd dowlad kamid a dowladaha islaamka soo maray bal ee kuwii ugu markaa waxqabadka badanaa ayay kamid ahaayeen futuuxaadkii iyo furashooyinkii waaweynaaye furteen waxaa kamid ahaa dowladda umowiyiintu waqooyiga africa oo aynu ka warramayna iminka sidoo kalena aan ka warrami doono waxaa kamid mid a ah dowladda andalus oo markaa waxa weeyaan uu ku saabsiisan yahayba silsiladaynan taariikhda oo dhan ay ka warramayso waxaa furtay dowladda umowiyiinta waxa weeyaan waxay furteen wadanka bilaadi sind oo iiraan iyo hindiya ah waxaana furtay ninkii la dhihi jiray maxamed ibn alqasim athaqafi waxaa magacaabay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi baa magacaabay ninkaasa ah hindiya iyo iiraan meelo badan furtay markaa waxay kaloo furteen bilaadu maa wara annahari beledka loo yaqaano yacni webiga ka dambeeya waana wadamadan uzbakistan ay ku taalay markaa magaalooyinkii waaweynaaye dunida xilligaas wadankii magaalada bukhara ee uu kasoo jeedo imaam albukhaariy raximahullah haddaanay furanin raggaas imaam albukhaariy kamu muslim bu muu noqon lahayn subxaan allah laakiin dowladda umowiyiintaa furtay subxaan allah magaaladii bukhaara iyo samarqand magaalooyinkii waaweynaa ee caanka ahay xilliga malaayiinta qofi ay ku noolaayeen ee ilbaxnimada iyo xadaaradda loogu tegi jiray ee islaamka dowladda umowiyiinta furtay waxaana ninkii furtay la dhihi jiray qutayba ibn muslim albahiliy markaa dawladda umowiyiintu saasay ahaayeen dowlad jihaad badan ayay ahayd si aawadeed buu taariikhyahankii caanka ahaa iyo mufasirkii weynaa iyo caalimkii weynaa ee islaamka ee maxamed ibnu kathiir raximahullah uu ku tilmaamay in ay seeftoodu ahayd seef galka loo saaray yacni galka ayay seefta ka saareen futuuxaadka marka la yimaado ama marka la yimaado markaa furashooyinkoodii waaweynaa ee ay geysteen dabcan dowladda andalus baan iminka kusoo siiqaynaa intaasi hordhac iyo ararun bay ahayd baan filaya iyo markaa waxa weya waaqicii iyo e, sidii loo noolaayo dowladdu sida u ekeyd baynu ka warabnay iminkana waxaan wax ka tilmaamaynaa andalus qaabkii loo furtay andalus in la furto walaalayaal maskaxda muslimiinta markii horeba way ku jirtay inay furtaan khaasatan amiir lmuminiin cuhmaan بن cafaan dannuurayn radia allahu canhu ardaa cuhmaan ibni cafaan ilaahay raalliha ka ahaadee ayaa waxaa laga hayaa erey caana oo uu dhahay wuxuu yidhi ina alqustantiniyata inamaa tuftaxu min qibali lbaxri buu yidhi waxa uu dhahay magaalada qustantiniya ee magaalada istanbul iminka loo yaqaana waddanka turkiga ku taalla oo nebigii ilaahay uu ka warramay inay muslimiintu furanayaan saxaabada rasuulkuna ay intaasoo jeer isku dayeen inay furtaan oo dabcan waa la isku dayin xataa waxa ku aasan magaalada istanbul gidaarkeeda waxaa ku aasnaa saxaabigii saxaabigii rasuulki ilaahay radia allahu canhu ee marti qaaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu nebigu usoo hijrooday magaalada madiina abu ayub alansaariyi radia allahu canhu wuxuu ku aasan yahay magaalada istanbul bal u fiirso ilaa iyo magaalada madiina intuu ka yimi ayuu siduu xadiidkii nebiga ilaahay uu u rumeeyo ayuu wuxuu tegay magaalada istanbul ee qustantiniya halkaasaanu ku aasan yahay fa arda marka saxaabadu way ogeyd xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee nabigeena uu lahaa fala nicma aljeish latuftaxana alqustantiniya magaalada qustantiniya istanbul waa la furan doonaa falanicma aljayshu jayshuha walanicma alqaa'idu qaa'iduha waxaa nicmo batay ciidanka furanaya waxaana nicmo batay hogaamiyaha ciidankaas furanaya marka xadiid caana buu ahaayo lahayey markaa saxaabadu way isku dayday inay furato kolkaa cuhmaan wuxuu leeyahay magaalada istanbul ama qustantiniya xilligaa loo yaqaanay magaalo bad ku taallo weeyaan markaa wuxuu dhahay dhanka badun baa laga furan karaa buu yidhi wa antum idaa fataxtum alandalus fa shurakaa liman yaftaxu lqustantiniya fi ljri aakhiri zamaan waxa uu yidhi haddaad furataan waddanka andalus muslimiintii buu la hadlaya waana khaliifkii muslimiinta weeyaan cuhmaan ibni cafaan haddaad furataan magaalo andalus waxaad la mid noqonaysaan oo ajarka aad helaysaan ajarkii magaalada qustantiniya lagu furanayo oo kale ayaa helaysaan oo marka andalus haddaad furataan qustantini inaad qabsataanna way idin fududaanaysaa oo yurub xaggaasaad kasoo gelaysaan ayuu dhahay kolka yacni xilligii saxaabada radi allahu canhum ayaa marka waxa weeyaan eh, ay maskaxda ay ku hayeen inay furtaan wadanka andalus inay furtaan marka waay waxaan halkan wax ka tilmaamaynaa intaynaan andalus sida loo furtay aynaan sheegin waxaan wax ka tilmaamaynaa rag markaa eh, lagu magacaabo inay yihiin eh, raggii furtay dowladda andalus waxa ugu horeeya ninka la dhaho musa ibnu nusayr musa ibnu nusayr raximahullah wuxuu ahaa nin geesiya waana ninkii dabcan furtay dowladda andalus muusa ibnu nusayr wuxuu ahaa nin hogaamiye buu ahaa oo fariida nin fariida oo geesiya oo hogaamiye ah ayuu ahaa dabcan isagu saxaabi mu ahayn taabiciintu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ayuu la kulmay wuxuu xadiisyada ka wariyaa saxaabigii nebiga ee tamiimi daariyi radia allahu aabihii oo la dhaho nusayr ibn cabdiraxmaan ibnu yaziid wuxuu ahaa isaguna nin geesiya oo militariya oo askarta ka mida ah buu ahaa wuxuuna ka qayb galay dagaalkii yarmuuk ee uu hogaaminayey khaalid ibnu lwaliid sayfullahi almasluul wamaa adraaka macrakata alyarmuuk macrakat alyarmuuk magaalad eh, dagaalkii yarmuuk ee lagu furanaya dhulka sham suuriya lubnaan filistiin urdun intaba lagu furtay ee uu madaxda ka ahaa hogaaminaya seeftii ilaahaye galka la-ayd khalid ibn walid aabbihii baa taagnaa oo kala qayb galay oo la dhaho nusayr ibn cabdiraxmaan ibn yaziid la dhaho oo nin geesiya ahaa dabcan xilligii mucaawiya markuu raximahullah radiya canhu oo madaxda uu ahaana wuxuu aabihii muuse muuse aabihii oo nusayra wuxuu ahaa yacni booliska iyo askarta ayuu madax u ahaa generaalkii ciidamada mucaawiye ayuu ahaa ama waxaa la tilmaamamay eh, ciidamadii ilaalada gaarka ahayd ee ilaalin jirtay mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma ayuu madax u ahaa marka aabihii ninkaa dee askariga ah ee geesiga ah ayuu ahaa hooyadiina waxay ka qayb gashay oo aabihiibay ayay la socotay dagaalkii yarmuuk ayay kala qayb gashay khaalid ibnu waliid radi allahu canhu gabadhaasna markaa waxa weeyaan taarikh yahanadu waxay tilmaamaan ayadaa ka waranto waxay tidhi iyadoo dagaalka lagu jiroba waxaan arkay nin gaala oo nin muslima qafaalanaya dabadeedna intaan gurigii ku noqdayba waxay tihi qori weyn ayaan soo qaaday subxaan allah deetana ninkii gaalka ahayo xidhxidhaya ninka muslimkaaban qorigii madaxa kaga dhuftay deetana madaxaa ballaadhsamay subxaan allah dabadeedna isagii si gaalka ahaabaan qafaashay bay tidhi dabadeed ninkii aan ka ridayna wii caawiye bay tidhi iyo isagii baabaanu qafaalanay subxaan allah laa ilaaha ila allah marka muusa ibnu nusayr ninkaas aynu ka warramaynee furtay dalka andalus aabihiina waa ninka askariga geesiga ah hooyadiina waa gabadha geesiyadda ah weeyaan halkaa qoyskaasu kasoo jeeda markaa muuse ibn nusayr ninkaa taabiciga geesigan ka warramayno dabcan mar isagoo dhalinyaraa waxaa loo magacaabay in uu madaxu ka noqdo magaalada basre khaasatan maaliyadda wasaaradda maaliyadda ama meesha u qaabilsan dhaqaalaha ee bilka laga bixiyo al alkharaaj loo yaqaanay halkaasuu markaa madaxu ka ahaa kadibna joogooyin badan baa loo magacaabay hogaamiyaha ciidanka ee badda ayaa loo loo magacaabay admiraal ayuu noqday hogaamiyaha badda ee dowladda islaamka ee dowladda umowiyiinta dabcan weeyaan ayuu madax ka ahaa wuxuu ku duulay magaalada wadanka qubrus jasiiradda qubrus ayuu ku duulay dabcan jasiiradda qubrus waa ogtiidiin saxaabadii rasuulkaa ku duushay oo qabsatay ilaa waxaa xitaa ku aasan gabadhii saxaabadii saxaabiyadda ahayd ayaa ku aasan umu xaraam binto malxaan radia allahu canha wa ardaha subxaan allah u fiirsada saxaabada nebigu ridwaan ullahi calayhim yacni magaalada madiiniya maka may fadhiisanine markii diinta ay si fiican u fahmeen duniday galeen qaar hindiyay ku aasan qaar qubrus bay ku aasan qaar turkigay ku aasan yihin qaarna afrikay ku aasan yihin duniday kala galeen iyagoo diinta raba inay faafiyaan marka gabadhaa saxaabiyadda ah umu xaraam bintu malxaan jasiiradda qubrus bay tagtay ku aasan tahay radia allahu canha wa ardaaha waayahay dabcan xilligaas wuxuu madax ka ahaa baynu nidhi muuse ibnu nusayr ciidamadaasuu madax ka ahaa ciidamada badda admiraal buu noqday kadibna africa waqooyiga africa ayaa madax looga dhigay waqooyiga africa ayaa madax looga dhigay xilligii uu talinayay waliid ibnu cabdilmelik markii uu la wareegay africa waqooyigeeda dabcan waqooyiga africa waynu tilmaamnay waqooyiga africa waa libiya iyo aljaza'ir ama algeria loo yaqaano iyo maqrib ama morocco loo yaqaano iyo tunis waddamadaasaa laysku dhahaa maxay shimaalu afriqiya waqooyiga africa wadamadaas weeyaan markuu halkaa uu qabsaday ee madax looga dhigay ama badhasaa buu ka noqday wuu fakeray wuxuu ogaaday dadkan degan waddankan waqooyiga africa ee loo yaqaano barbariyiinta ama amaaziiq loo yaqaano waa intay marna islaamaan ayay marna ridoobaan diinta islaamkay soo galaan haddana way ka baxaan sidoo kale wanagii nidhi waxaabay dileen ninkii furinaya cuqba ibnu naaficba way dileen markaa wuxuu dhahay qaladku xaguu ka imanaya wuxuu ogaaday oo uu ka faa'iidaystay qaladaadkii ay galeen raggii ayaga ka horreeyey ee muslimiinta ay furinayay qaladaadkaasi markaa maxay ahaayeen laba qalad baa ugu weynaa qaladka koowaad wuxuu ahaa cuqba ibnu naafic raximahullah markuu furanayay waqooyiga africa wuxuu ku furtay si deg deg kumuu hakanin ee laba bilood gudahoodabuu bad weynta atlantiga ku tegay subxaan allah dhabarkiisana ilaala muu dhigin oo markuu dib usoo noqday ciidamo markaa barbariyina baa ka hor yimid deetana waaba la dilayba ninkii subxaan allah waa yahay taasina way dhacday marka kolkaa wuxuu dhahay waa in mushkiladdu waxay ka imanaysaa buu yidhi magaaladii kuma kumuu hakanin dadkii iga horreeyey magaalada kumay hakanin marka anigu magaalo markaan qabsado waan ku hakanaya waana degayaa ilaa inta aan ku xasilayo oo aan meel ku ogaanayo oo aan dhidibada u aasiyo waa kow sidoo kale waxaa kale uu yidhi oo qaladkii kale uu ogaaday waxay ahayd dadka degan waqooyiga africa oo berberiyiinta ah qabailka berberiyiinta waxa weeyaan islaamka waxaynu nidhi marna way soo gelayeen marna way ka baxayeen waxa ugu wacnaa islaamkaba may fahminba islaamkiiba may fahminba marka subxaan allah markaa wuu fakero wuxuu dhahay waa inaan dadkan islaamka anfahansiiya diinta islaamka aan anfahansiiya markaa labadii qalad ee uu ogaaday dadkii ku horreeyey ay sameeyeen ayuu ka faa'iideystay kolkaa markuu magaalo uu yimaadaba muddo dheer buu deganaanaya dhidibadu ku aasayay waa kow talabaad qaladaadkii ay galeen oo ahaa inaan diinta si fiican loo fahansiininna uu ka faa'iideystay xijaaz oo magaaladii maka iyo madiine ahayd culimmadii waaweynada islaamka joogtay oo taabiciinta ahaa ayuu yeedhay deetana wuxuu keenay waqooyiga africa dadkii diinta islaamku baray dee diinta islaamkana haddii ay hesho maaragtay dowlad awood leh si la yaab loo cajiiba bay u faaftaa si la yaab loo cajiiba bay u faaftay dadkiina diinta islaamkaay jeclaadeen markaasay ku dhegeen mar dambena markaa kamay ridoobin taasina guul weyn oo kale usoo hooyatay weeyaan allahu akbar waxaa kaloo uu ogaaday muusa ibnu nasayr raximahullah wuxuu ogaaday dadkan berberiyiinta qabailka barbariyinta waqooyiga africa dega waxa qasab uu yidhi waxaan u magacaabaya dad ayaga ka mid dad ayaga ah oo fahmaya luqadooda oo fahmaya dhaqankooda ayuu magacaabay wuxuu magacaabay markaan daariq ibnu ziyaad markaa magaciisa ninka xasuusno daariq ibnu ziyad raximahullah wa radiya canhu nin geesiya buu ahaa wuxuuna ka soo jeeday qabaa'ilada barbaryiinta ayuu kasoo jeeday markaa wuu magacaabay wuxuu u magacaabay eh, magaalo xeebeed ku taalla iminka waddanka maqrib ama morocco ku taalla oo loo yaqaano danja magaalada danja oo ah magaalo xeebeed oo dekad weyn leh iyo marse weyn oo caalamiya leh ayaa loo magacaabay marka qabaa'iladii berberiyiintu waxay arkeen in maxay inay xukunka wax ku leeyihiin marka islaamkii wuu baray kow ta labaad eh, sikadiisa umu dhaafin muddo dheer buu magaalo kastaba uu joogayay xididadu markaa uu ku aastay iyo dhidibadu u aastay talabaad labaad diintii islaamku dadkii baray dad ayaga kamida iyo qabaa-ilada madaxdoodii ayuu magacaabay oo madax isaga dhigay run ahaantii fikrad aada iyo aada u cajiiba buu la yimi marka waxyaala aada iyo aad u cajiiba ayuu markaa uu la yimi ninkaas muusa ibnu nusayr raximahullah marka sidaas ayuu kula wareegay waqooyiga africa oo dhan oo uu dhidibada ku aasay muddo dheer ayuu markaa meeshii uu sidaa uu islaamkii ugu faafinayey waqooyiga africa oo dhan wuu qabsaday magaalo yar oo magaalo xeebeed ahayd mooyaane magaaladaasna magaalada sabta loo yaqaano weeyaan magaalada sabta loo yaqaan magaalada sabta waxay ku taallaa wadanka maqrib ama ay ku taallaa waana magaalo xeebeed waa magaalo xeebeedoo waxay afka ku haysaa madiiqu jabalu daariq yacni gacankan jabalu daariq loo yaqaane ee u dhexeeya andalus iyo africa udhexeeya halkaasay afka ku haysta iwa magaalo oo deked weynna way leedahay waana magaalo istaraatiijiya magaaladaasi gacanta muslimiinta kuma jirto waxaa haysta magaaladaas oo madax ka ah ninka la dhahdo yulian waa nin christan oo buu ahaa oo julian ayaa la dhahaa ama yulian ayaa madax ka ah arrintaas markaa magaaladaas magaalo xeebeedka markaa gacanta kuma hayo laakiin intii kale waqooyiga africa oo dhan gacanta ku hayaa waanu ku sugay islaamkii dhidibadu u aasay dadkiina dad muslimiina bay noqdeen waanu ku guulaystay raximahullah raxmatan waaseca sidaasuu u guulaystay marka kadibna markii uu midhihii uu dhadhamiyey gul weyn uu gaadhay oo islaamkii uu ku sugnaaday waqooyiga africa o dhan uu islaamay ayuu markaa wuxuu ku fakaray haddana in uu qabsado waddanka andalus andalus waa spain iyo burtuqal weeyaan waa waddanka spain iyo burtuqal oo qaaradda yurub ku yaalla oo laba waddan oo aynu tilmaamnay meesha ay ku dhacdo yani ayuu dhahay waa inaan kagubd ka gudbaa gacankan saddex iyo toban kilomitr weeyaan gacanku waa gacan biya ah waa bad badkaa saddex iyo tobanka kilomitr intaan ka gudbo ayaan yurub waxaan ka gelayaa si islaamku u gaadho ayaan ka gelayaa andalus oo spain iyo burtuqala kadibna halkaasuu ka gelayaa faransiiska iyo jarmalka kadibna yurub oo dhan buu islaamka uu ku faafinaya fikradda la yaab kale ayuu la yimi markaa muuse ibnu nusayr raximahullah dabcan wuxuu rabay inuu andalus u qabsado andalus markaa si uu u qabsada ka hor yimi ilan wax walba caqabad kurankur baa jirta iyo waxyaale kuu diidaya caqabadihii markaa ka hor yimi maxay ahayn kow caqabada ka hortimi waxa weeyaan andalus iyo waqooyiga africa waxa u udhexeeya bad baddaa saddex iyo toban kilo waa bad yar weeyaan oo gacana khaliij weeyaan gacankaas saddexiy toban kilomitr weeyaan marka wuxuu u baahan yahay maxay inuu doomo waaweyn uu markaa uu samaysto oo uu ciidan uu ku raro oo markaa waxa weeyaan uu andalusu sidaa uu ku tago caqabada koowaad waxay ahayd meesha bad baa udhaxaysa waa kow ta labaad bad baddan dhexdeeda waxaa ku yaalla jasiirado badda dhexdeeda waxa ku yaalla jasiirado jasiiradahaas haddii uu iska dhaafo oo uu andalus uu sidaa uu ku galo jasiiradahaas halkaas waxa weeyaan eh, ku yaalla waa jasiirado ay degan yihiin dad nasraano ah oo taabacsan markaa waxa weeyaan boqorka ka talinaya dawladda andalus oo qayd eh, loo yaqaanay qaydasha waayahay jasiiradahaasna haddii uu sidaas aanu qabsanin ama aanu markaa waxa weeyaan farsamo kale aanu keenin waxa weeyaan dhabarkiis ayay kaga imanayaan deetna waa la dhabar jabinaya markaa wuu ka cabsaday jasiiradahaasna waxay ahaayeen jasiiradda loo yaqaano albalyaar jusru balyar balyar waa jasiirada iminkaba jira waxaa kamida ah jasiirada mayorka loo yaqaano mayorka iyo eh, manorka iyo balsa ama yabsa loo yaqaano waa jasiirado ku yaala gacankaas loo yaqaano madiiqu jabalu taariq ama gacanka buurta jabalu taariq oo waa gacan biyo ah oo bada marka jasiiradahaasna nasraana haysata markaa wuxuu ka cabsaday hadii uu galo meesh waa caqabad kale weyn oo hor taalla haddii aad andalus isu gashid jasiiradahan baa dhabarkaaga noqonayo weerarkugu soo qaaday waayo taasina caqabad kale ay ahayd waayahay caqabadda kale ahaydna waxay ahayd magaalada sabta oo ku taalla maqrib ama morocco ku taalla waxaynu nidhi ma xukumo oo waxa xukuma ninkii boqorka ahaa ee christanka la dhihi jiray yuuliyaan waana magaalo istraatiijiya weeyaan marka taana ma xukumo wuxuu ka cabsaday hadduu andalus uu galo in kuwan maqrib magaaladan maaragtay maqrib ku taalla inay dib inay dhabarkiisa ay kaga yimaadaan taasina waxay noqotay caqabad kale oo ka hortimi marka caqabada kale ka hortimi waxay ahayd waddanka eh, dabcan magaalada sabta waxaynu nidhi gacanta kuma hayo oo ninkaa yuuliyan ayaa gacanta ku haya caqabada kale jirtana waxay ahayd waa laga tiro badan yahay tiro ahaan waa laga tiro badan yahay oo nasraanada joogta xilligaa oo dadkii andalus dabcan nasaaray noqdeen nasaarada joogtaa way ka tiro badan tahay wayna ka dhufays badan tahay oo qalcado waaweyn iyo dhufaysyo waaweyn bay ka furteen dhulka andalus talabaad andalus maadaama bad ay u dhaxayso waddanka muslimka lama garanayo waa waddan majhuula ah, aqoon looma leh juquraafiyadiisa lama garanayo qaabku u egyahay lama garanayo aqoon cidi uma leh waaya marka waxyaalahaasoo dhan caqabada waaweyn ayay ahaayeen caqabada waaweyn ayay ahaayeen andalus oo ah sbain iyo burtuqal oo andalus loo yaqaano waxa ka talin jiray qabaa'ilka quudiyiinta loo yaqaano ama gots la dhaho ninkii boqorkii ugu dambeeyey waxaa la dhahdaa qaydasha qaydasha haddaba nin kale oo khatara ayaa inqilaab ku riday oo wuu dilay ninkii wuu inqilaabay deetana ninkaas la dhaho ninkaasoo la dhaho magiciisa ludreeq yani taarikhda islaamka waxa la yidhaha ludreeq laakiin magiciisa asalka waxaa la dhihi jiro rodrigo ninkaa master rodrigo ayaa boqorkii andalus ka talin jiray ayuu inqilaabay wuuna dilay caruurtii haddaba boqorkii hore uu dhalay ee qaydasha la dhihi jiray ayaa waxay u soo carareen ninka la dhaho yulian oo magaalada sabta ee magaalo xeebeedka istaraatiijiga ee eh, maqrib ku taalla morocco ku taalla haysta oo aanay muslimiintu weli furanin ayay u yimaadeen dabadeedna ninkan yuuliyaan iyo boqorkii hore andalus ka telin jirayna xidhiidh iyo calaaqad wanaagsan baa ka dhexayn jirtay kolkaa ninkani cadho iyo cuqdad buu u qabiba ninkan cusub ee meesha qabsaday maxay ludrig ama loo yaqaano rodrigo markaa ninka sabta xukumo oo nasraaniya iyo boqorkan inqilaabay dowladdii andalus ee ludrig colaad baa ka dhexaysa colaaddaasna waxa weeyaan wuxuu dilay saaxiibkii oo gaytasha gaytasho oo andalus ka telin jiray kow ta labaad xoolo fara badan oo uu lahaa boqorkii hore la dilay ee kaydasha oo dhul fara badan iyo beero badan oo uu lahaana wuu qaatay waayahay ta saddexaad master yuuliyan oo magaalada sabta ka xukuma waxa laga kufsaday inantiisii oo waxaa kufsaday lodreg boqorkiibaa kufsaday spain iyo burtuqaal ka talinayay oo andalus ahay marka cuqdadiibaa ku badatay ninkii sabta joogi jiray marka subxaan allah waayahay caqabadihii aynu soo tilmaamnay ee muusa ibnu nasir raximahullah ka hortimi siduu u marka markii ugu horreysay wuxuu yeelay horta wuxuu dhisay magaalooyin farabadan oo noqonaya dekedo dekedo badan buu dhisay magaalooyin magaalo xeebeedkii intuu tagay ayuu dekedo badan dhisay bal fiirsada asbaabta guusha sida loo gaadho ayaan ka baranaynaa dowladda andalus taarikhdeeda markii ugu horreysay dekaduu dhisay iyo marsooyin caalamiya ah ayuu dhisay waa kow waa tii koowaad talabaad qabaa'ilkan amaaziiqii barbariyiinta ee waqooyiga afrika dega wuxuu ugu yeedhay culummo waaweyn oo culummada islaamka oo maka iyo madiine ka yimi diintii islaamku baray ilama iyo ay dadkii barbariyiintu ay ka noqdeen askarta ugu cadcad ee ugu xoogga waaweynay dowladda islaamka markaa waxa weeyaan taageerta una dagaalantay islaamka iyo muslimiinta allahu akbar guul kaloo la yaab leh waa u fiirsada sidii uu u wajahaya caqabadihiisii raximahullah waxa kaloo uu sameeyey wuxuu magacaabay daariq ibnu ziyaad raximahullah ayuu ka dhigay hogaamiyaha ciidamada oo dhan daariq ibnu ziyaadna wuxuu ahaa nin berberiya oo qabaa'ilka berberiyiintu kasoo jeeda kolka dadkii muslimiinta ee berberiyiinta waxay ogaadeen inay xilka iyo madaxtinimada ay wax ku leeyihiin daariq ibnu ziyaad oo ahaa nin yaroo geesiya oo dhalinyaro ah oo cilmi badan oo sidoo kale eh, karti iyo aqoon bale ayuu magacaabay raximahullah waayahay ayuu u ka dhigay markaa waxa weeyaan hogaamiyaha ciidamada uu ka dhigay waaya waxa kale oo uu sameeyey jasiiradihii badda ku hoos yaallay ee jusrul balyaar jusrul baryaan jasiiradihii balyaar ee badda ku dhex yaalay baddii maaragtay eh, u dhexaysay eh, andalus iyo maaragtay waqooyiga africa oo jusrul balyaar ahaadna wuu qabsaday bal u fiirsada si uu fakerayo waayo jasiiradaha haddii aanu qabsan lahayn dhabarkiisay kaga iman lahaayeen oo isaga ayay markaa halisay ku noqon lahaayeen way dhabar jabin lahaayeen markaa jasiiradihii mayorqa iyo magaalada mayorqa iyo e, magaalooyinkii kale ee balsa iyo markaa waxa weye uu wada qabsaday gacanta ku dhigay jasiiradihiina waaya waxa soo hadhay oo keliya magaalada sabta ayaa u hadhsan magaalada sabta moroccoy ku taallaa maqrib waaya magaalada sabta oo maqrib ku taalla dabcan maqrib baa morocco ku taalla iminkana ay ku taalla laakiin waxa guumaystay spain baa xoog ku haysata iminka dacfiga iyo tamaryarida muslimiinta awgeed dowladdaa yare daciifka dowladda ugu tamarta yarle yurub oo spain ah ayaa xoog ku haysata magaalada sabta subxaan allah calaa kulli xaal magaalada sabta waxaa ka waxaa xukumaya yuuliyan master yuuliyan si uu qabsado ayuu garan waayey markaa muusa ibnu nusayr si uu u qabsado garan waayay maxaan yeelaa buu yidhi haddaba markuu dadaalay ayaa waxa u timi wax aanu filanayn baa u yimi markaa muuse ibnu nusayr raximahullah waxa u yimi ninkii daariq ibnu ziyaad ciidamada markaa muslimiinta hogaaminaya ee uu magacaabay muuse ibnu nusayr oo magaalo xeebeedka danja joogay xilliga ayaa warqad baa u timi iyo fariin fariinta yaa soo dar soo diray ninkii sabto xukumi jiray yuuliyaan ayaa soo diray wuxuu yidhi muusa ibnu nuseyr intaad u tagtid waxaad dhahdaa magaaladan sabta waan idiin dhiibayaa waan idin gacan gelinaya qabsada waayahay ta labaad waxaan idinka caawinayaa waddankan sbain ee master ludrico uu kufsadan kufsanayo ee uu xoogga ku qabsaday inqilaabka anigu waan aqaanaayo de nin nasraaniya barho intaasoo jerman tegay macluumaadka juquraafiyadeedu sida u taallay u dhacaysana anaa idin siinaya khariidadeed iyo maabkeedaba ciidamana waan idin siinayaa iyo farsamada waayahay waro cajiib iyo la yaab subxaan allah maxaan markaa kuu qabanaa adiga master yuliano waxaad ii qabanaysaan ninkan markaa waxa weeyaan spain xukuma ninka spain eh, waxaan ujeedaa dawladda andalus xukumee lodareg loo yaqaano dhulkii uu ka qaatay saaxiibkaygii ka talin jiray markii hore ee eh, qaydasho la dhihi jiray dhulkii uu qaatayo beerihii aniga halay siiyo idinku haddaad tihiin muslimiin qabsada haddaad doontaan subxaan allah wax aanay filanaynin ayaa markaa nimankii u yimi ninkii muuse ibnu nusayr daariq ibnu siyaad baa fariintiibu soo qaaday muuse ibnu nusayr ayuu u sheegay marka muuse ibnu nusayr ayuu warkii u sheegay dabadeedna muuse ibnu naseyrna wuu farxay waayo magaaladii dhammayd ee sabta gacantiisay gelaysaa sidoo kale wuxuu helayaa macluumaad fara badan oo uu ku qabsanayo markaa dawladda andalus marka waayahay maxaa dhacay marka waxa dhacay muuse ibnu nusayr ayaa wuxuu warqad u qoray khaliifkii markaa muslimiinto dhan u talinayay ee weliid ibnu cabdilmelik loo yaqaan wuxuu dhahay waxaan rabaa in aan furto dowladda andalus dabcan waqooyiga africa ayuu joogay isagu markaa magaalada qirawan kirawaan waxay ku taallaa waddanka tunis ayay ku taallaa waa magaalo maaragtay xadaarad fara badan leh masaajid weyn baa ku yaala masaajidkii uu dhisay cuqba ibnu naafic raximahullah uu dhisay ayaa ku yaalla halkan magaaladaasa kirawan magaalo waxay ahayd tacliinta loogu yimaado tunisiya ku taala markaa muuse ibn nuseyr kirawan buu joogay taariq ibn siyaad baa u yimi warkiibuu u sheegay muuse ibnu nuseyrna warkiibuu wuxuu gaadhsiiyey khaliifkii markaa u talinayay dowladda umumiyiinta oo weliid ibnu cabdilmalik ahaa wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaan furto dowladda andalus dabcan weliid ibnu cabdilmalik wuu ka hor yimi wuxuu dhahay badweyn baa meesha taalla markaa muslimiinta ha wuu ku celiyey wuxuu dha meeshu bad maaha waa gacan yar waa saddex iyo toban kilomitr weeyaan sidoo kalena warkiibuu u tahay markaa weliid ibn cabdilmelig oo khaliifkii ahaa wuu ogolaaday in la furto dowladda andalus waa lasoo ogolaaday markaa subxaan allah kadibna wuxuu dhahay weliid ibn cabdilmelik intaanad furanin marka hore waa inaad ciidan sirdoon ah aad dirtaa oo kaasii horeeya oo macluumaad kuu keena marka waa yahay sidii buu yeelay markaa kadibna musa ibnu nasir wuu soo noqday doomo fara badan buu dhis ayuu samaystay doomihii markii uu samaystay dekedihii e, sidoo kale uu dhisay ayuu ciidamo ayuu dha ciidamo ayuu diray ayuu diray ciidamuu diray muuse ibnu nasir ciidamo tiradoodu gaadhayso shan boqol oo nin ayuu diray oo sirdoona ama sahaminaya qaabka loo furanayo dowladda andalus waayahay ciidamada waxaa hogaaminayay ninka la dhaho dariif ibnu malik dariif ibnu malikna wuxuu ka mid yahay maxay isaga laftigiisuna waa barbari subxaan allah markaa u fiirso muuse ibnu nasir nin aad u maskax badan buu ahaa ninkanna waxa weeyaan waa nin barbariya wuxuu ku dhahay dariifo waxaa tagtaa badda ka gudub dabadeedna waxaad tagtaa dawladda andalus baad tegaysaa buurahaad ka tegaysaa meel meel hawda baad gelaysaa sirta sirdoon baad tahay soo sahami kadibna igu soo noqo dariif ibnu malik ciidankii buu kaxaystay badii buu ka tallaabay andalus buu gaadhay macluumaadka eh, qaabka juquraafiyadoodi sida u eg tahay oo dhan buu soo akhriyey khariidaday waxbuu soo samaystay dib buu usoo laabtay marka muuse ibnu nasir buu kusoo laabtay macluumaadkii buu sheegiya informationki iyo wixii oo dhan muuse ibnu nasir muu degdegin waa nin aada iyo aada u fiirsada ninkan nin khatara weeyaan subxaan allah raximahullah muu degdegin hal sano dhan ayuu diyaar garoobayay waaxid sana sanad dhan buu diyaar garoobayey oo uddoomihiisa xidhxidhanayay markuu hal sano isdiyaariyey ayuu ciidan toddoba kuna ayuu markaa doomihii saaray kadibna wuxuu madax uga dhigay daariq ibnu ziyad ayuu madax uga dhigay daariq ibnu ziyaad ayaa markaa ciidankiibuu kaxaystay dabcan muusa ibnu nusayr isagu caasimadii waqooyiga africa ayuu joogaa oo qirawaan ahayd ilaahay buu baryay inuu ilaahay uu guul uu siiyo ciidankiisa ciidankii way baxeen dabcan ciidankii yaa hogaaminayay daariq ibnu ziyaad daari ibnu ziyad raximahullah wuxuu ka tallaabay maxay baddi yarayd baddan yar waxaa loogu magac daray daariq ibnu ziyad madiiqu daariq ibnu ziyad ilaa iyo hadda magiciisa la dhahaa waayo ciddii ka tallawday ciidankii yacni ka tallaabay ninkii hogaaminaya oo daariq ibnu ziyad ahaa ayaa loogu magac daray raximahullah ayaa loogu magac daray marka baddan waxaa la dhahdaa madiiqu jabaru daariq buurta markaas andalus jabal daariq baa la dhahaa waa buur magaca daariq ibnu ziyad wadata daariq ibnu ziyad baa la dhahaa ilaa iyo hadda gibraltar daariq ibnu ziyad baa la dhahaa marka ilaa iyo hadda subxaan allah ninkaasaa markaa loogu magac daray muslimka ahaa wuu dhaafay marka doomihii buu kaxaystay andalus buu tegay andalus markaa waa buuro xaggan maaragtay badda soo waa buuro buuraha hawdkeedii ayuu ku degay oo meel loo yaqaano markaa waxa weeyaan jaziirat alkhadra waa meel akhdara oo dooga oo markaa waxa weeyan la yaab leh ayuu ku degay markuu halkii uu ku degay waxaa ka hor horyimi ciidan baa ka horyimi ciidan eh, maaragtay ciidankii dowladda andalus ee eh, xeebaha way ilaalinayeen ciidan tiro yar buu ahaa oo ninkii boqortooyada xoogga ku qabsaday inqilaabka ku qabsaday uu lahaa ciidankaas waxaa hogaaminaya nin la dhaho tadmur tadmur baa hogaaminayay markaa muslimiintii iyo ciidankii markaa waxa weeyaan tadmur uu hogaaminayo dagaal baa dhex maray dagaal ayaa dhex maray calaa kulli xaal ciidankii daariq ibnu ziyaad uu hogaaminayay ayaa jabiyey nimankii jabiyey subxaan allah tadmur baa cararay tadmur waa ninkii ciidanka yar hogaaminayay wuxuu isku sii isku sii daayay ilaa iyo halkee lodareek iyo master rodrigo buu aaday wuxuu leeyahay dad aanan garanayn ma cirkay ka yimaadeen ma dhulkay ka yimaadeen oo aanan garanayn ayaa noo yimi buu yidhi subxaan allah waayo dadka muslimiinta walaalayaal marka subxaan allah ay dagaalka ay ku jiraanna waxa weeyaan qaab ay u dagaalamaan baa jira dhanka kale markaanay dagaalka ku jirinna waxay ahaan dad cibaadaysanaya salaaday tukanaya soomaya marka waxay dhaheen waa ruhbaan nimankani waana wadaado waynana wadaadana la dagaalamaya bay dhaheen ma ciirkay ka yimaadeen ma dhulkay ka yimaadeen garan mayna buu yidhi ee na soo gaad lodrigo ama master rodrig wuxuu u maleeyey yacni ciidan burcada oo waagii hore iska burcad wa iska badnayn wuxuu is yidhi waa ciidan burcad inta intay waxyaro qaataan bay dib iskaga noqonayaan ciidan muu soo dirin kadibna waxaa master rodrigo loo sheego lagu yidhi adeer nimankii way kasoo gudbeen jasiirat lkhadraadi magaalada qurduba ayay aadayaan iminka kusii socdaan qurduba subxaan allah markaasuu cararay ciidan buu soo diray wuxuu usoo dhiibay nin markaa habaryirtii ay dhashay oo ay habrawadaag ahaayeen buu ciidan usoo dhiibay oo la dhaho bashtoya master bashtoya wuu soo kaxaysta ciidankii Eh, waxay isugu yimaadeen daariq bnu ziyaad ayay isugu yimaadeen koonfurta andalus ayay isugu yimaadeen dagaal baa markaa dhacay dagaalkii markaa ciidankii andalusiyiinta waa la jebiyey ciidankii muslimiintaa jebiyey daariq bnu ziyaad baa jebiyey master banjo muxuu ahaa magaciisii bashino laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah bashtoyo ha master bashtoyo waa yahay isagina waa la dilay waa la khaarijiyey sidaasuu ku dhintay kuwii cararay ayaa dib bay waxay ugu noqdeen master lodrigo oo waqooyiga ayay aadeen dabcan dagaalku koonfurtu ka dhacay waqooyiga aadeen waxay dhaheen warna soo gaadh garan mayna waxaa noo yimi subxaan allah waayahay darsigeenna koowaad iyo silsiladda taariikhda ee taariikhda andalus maanta halkaasaan ku joojinayaa baaraka allahu lakum waa inoo iyo cashirkeennan iyo darsigeennan ama xalqadeennan ta xigta haddii ilaahay uu ka dhigo insha allahu tacaala oo aynu ka warrami doono dagaal cajiiba ama dagaalkii lagu furtay dowladda andalus ee marka waxa weeyaan dowladda islaamka ahayd ee sideed boqol oo sannadood muslimiinta ahayd marka hada wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu